aswaatul waxay idiin soo gudbinaysaa coronavirus waa caabuq ku dhaca gaalada waxaa keena kibirka loo yaqaano isliweynida wuxuu ku dhacaa gaalada munaafiqiinta iyo murtadiinta qofkii muslima ah uu dilo waxaan u rajaynaynaa shahaado miyaadan war u hayninee maraykan midka guumaaday malaayiin qofna kaa diilay miyaadan war u hayninee miyaadan war u hayninee maraykan midka guumaaday malaayiin qofna kaa diilay miyaadan war u hayninee markii uu kibir la doonay maamulida shareecada maxa ay wada kasbaadeen markii uu alle carooday markii uu kibir la doonay maamulida shareecada maxa ay wada kasbaadeen markii uu alle carooday masajida madrasada idil markii ay wada xireen macaahida masaajida madarasada idil markii ay wada xireen macaayida maanta waa midan arkaysaan markii uu idin haleelay cuduraan daawa lahaynoo meedadkiina idin waaray maanta waa midan arkaysaan markii uu idin haleelay cudur aan daawan lahaynoo meedadkiina idin waaray muslimiinay ogadaa maanta waa markiiniye mar uu karoonaa uu yimid mirkoodii isbadalay ma sajiidama daraasada idin markii ay isku dayeen inay xiraan masajiidama daraasada idil markii ay isku dayeen inay xiraan muslimiinta caalamka ka wada diiday markii ay isku dayeen inay xiraan muslimiinta caalamka ka wada diiday markii ay isku dayeen inay xiraan